kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal wiilkiiba meel waa joogtaan si walbadana maqlaysaan xogtu dhawaataan barnaamijka kulanka keyenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis saar waxaa ku aaseysantahay soddonka bisha novembar sanadda qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah ra-isul wasaaraha dalka isbaanishka oo sheegay in israael ay ku xadgudubtay xuquuqda caalamiga ah iyo sidoo kale tan bini-aadanimada caalamka kadib markii uu sheegay inay xasuuq ka geysteen ghaza waad degeysan doontaan madaxda caalamka oo ka falceliyey geerida ku timid waa geerida ku timid henry kisinger oo ah dunaasi sare wax badanna kasoo shaqeeyay arrimaha diblomaasiyadda nobel briskana ku guuleystay waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa ruushka oo duqeymo ka geystay qeybo kamid a ah ukrein khasaare kala duwan ayaa ka dhashay waxaan kaloo soo qaadan doonaa israel iyo xamaas oo mar kale isku afgartay in maalin dheeriya lagu daro heshiiskii xabajoojinta ay garwadeenka ka ahay dowladda qatar qodobadaasi kuwa nugu soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keynan insiba ma jillay arooliba waxaan arkaa ma adiga ma insiba ma jillay arooliba ma iilayskii cadceedee adduunyada iftiimiya ma ilayskii cadceedee

indhadarand awada ashqaraar indhadarand awada ashqaraar indhadarand abigaaga yambiyo askuubay abigaaga yambiyo askuubay ibame ime ibame ibame ime ibame ogadaynu baxnayd madayaxaynu aagnay ma ugadaynu baxnay madayaxaynu aagnay inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa ma ifkiba maaqira inteebaynu joognaa joognaa ashqaraaray indha daran awwadaa ashqaraaray indha ambiyo asubay abigaagaay ambiyo asqubay ibame ime ibame ibame ime ibame

maakhira ma ifkiba maakhira inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa inteebaynu joognaa dhegeysatii ashqaran ayd maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta allah wada raxmadee maxamed axmed kulo iyo xarimo khaliif magool eredia iyo laxanka heystan waxaa iskale awaan cali sugul taariikhdan qabtay heystan ku sagaal boqol sideed iyo daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale febraayo sida aad la wada socotaanba waa aasaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee hadda ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garanin

cawiye subaho hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalaa dhegeystayaal aynu ku bilaabnaya taliyaha hay-addan masuuliyadda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa mahad maxamed salaad ayaa waxa uu markaa kormeer ugu kurgelayay xaaladaha amni ee bakaaraha uu ku tegay maanta iyadoo markaa uu eegay isbedelka amni ee ka jira suuqa weyn ee bakaaraha oo hay-adaha amnigu shaqo badan ka qabteen taliyaha nisa ee mahad salaad ayaa ku lugeeyey qaar ka mid a ah wadooyinka suuqa weyn ee bakaaraha isagoo oo markaa wareystay ganacsatada oo uu ka wareystay arrimaha guud ee ganacsiga iyo amniga suuqa isbedelka ku yimid iyo dhaqangalka go-aankii kasoo baxay eedaa amniga ee ku aadanaa in goobaha ganacsiga lagu xiro kaamirooyinka c c t v loo yaqaano si ay u sahlanaato ilaalinta eh, nafta iyo hantida muwaadiniinta soomaaliyeed taliya salaad ayaana waxa uu markaa kula dardaarmay xubnaha shacabka ah iyo sidoo kale ganacsaduba inay kala shaqeeyaan hay-adaha amniga sidii ay wax badan kaga qaban lahayn arrimaha amniga sidoo kalena ay u dhamaystiri lahayn dhaqangelinta go-aanka la xiriira ku-xiritaanka kaamerooyinka c c t v-ga loo yaqaano ee waxduuba oo marka hay-adaha amnigu ay u arkeen inay muhiim tahay wax badan ay ka qaban karaan arrimaha amniga taliyaha hay-adda nabadsugida sirdoonka qaranka ee mahad maxamed salaad ayaa waxa uu uga mahad ganacsada suuq bakaare siday u dhaqangeliyeen arrimaha ku aadan fulinta amarkii la xiriiray inay xirtaan kuna xiran goobaha ganacsiga kaamerooyinka c c loo yaqaano iyo garab istaagooda ku aadan ee marka la eego nidaamka dowladnimada inay u hogaansameen amarka kasoo baxay hay-adaha amniga waxaana taliyaha nabad sugidda uu ballan qaaday in ay dowladdu ka shaqeyn doonto iyo amniguba inay xaqiijiyaan marka la eego amniga guud ee dalka iyo kan caasimadda ee muqdishoba si guudna ay markaa dhisi doonaan kalsoonida shacabka iyo hay-adaha amniga taa oo fududeyn doonta wada shaqeynta amniga ee la xiriirta hay-adaha ammaanka iyo shacabka magaalada muqdisho dhinaca kalena xukuumadda soomaaliya waxa ay la wareegtay gurmad eh, dowladda ruushku ay ugu tala gashay kumanaan kamida ah dadka soomaaliyeed ay saameynta ku yeesheen roobabka deerta ee liino ay ka da koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas oo xaalad adag wajahaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in ruushka ay kaga mahad celinayaan taageerada iyo garbistaagga xilliga adag uu muujiyay dadka soomaaliyeed sidoo kalena ay ka rajeynayaan inay intaa inka badan u qabtaan ayna u weydiin doonaan sidii ay xukuumadda soomaaliya usiin lahaayeen shacabkana ugu taageeri lahaayeen diyaarado ama doomooyin dadka lagu badbaadiyo ee dadka ku go-doonsan deegaano badan oo ka mid a ah gobolada dalka waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi runtii maantay sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno sheexnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda ruushka uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya israa'iil waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dowladda ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen soomaaliya oo hadda xaalad adhiga ka jirto inay gargaar labaatan iyo shan kun oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa shan boqol oo kun oo kiish oo min konton kilogaraama ah. yacni wax weyn weeye saacad dadka soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiye magaalooyin buundooyin saameeyey dad laba milyan iyo bara ay barakaceen milyan iyo boqol kun dad ku dhow ay dhinteen boqol qofood oo muwaadiniina biyahaas u dhinteen iyo ka badanba waxaa weeye dawladda soomaaliya runtii aad iyo aad bay u dadaashay waxaan rabnaa fariintan dadka soomaaliyada ku wajahan tahay xildhibaanadu ay horeeyaan iyo bulshada soomaaliyeedba waxaa booqday braim minister ku-xigeenka iyo wasiirro dalka raashiya arrinta dayn cafinta oo aan uga mahadcelinayna iyadana lacagtii soomaaliya ay ku lahaayeen inay ka cafiyeen waxaana la soo saxiixay kontan kun oo tan in raashiya laga codsaday oo dawladda soomaaliya ay ka codsatay iyaguna u garteen qaybtii koowaad oo haaf ayaa hadda timid waxaana rabnaa inaan la gaarno dadka daadadku hadda ay saameeyeen iyo fatahaadaha sida ugu dhaqsaha badan dowlad goboleedyada kala duwan iyo degmooyinka sida ay uga kala dhibaato badan yihiin in deeqdan iyo deeqaha kaloo yaalla iyo kuwa soo socdaba inay mudnaanta koowaad u leedahay dowladda soomaaliya in dadkaas aan la garab istaagno hay-adda sodmana ay shaqooyinkaas qabato hay-adihii internashinaalkaa iyaguna gacan weyn bay geysanayaan waxaan rabnaa inaan si gaara ah safiirka markaan la fadhiisanayno aan ugu wada hadalno wixii kaloo kaalma oo diyaarado iyo waxaan lagu qaadayo qalabkaan lagu qaadayo oo dadka qaarna iyo doomo dadka lagu soo badbaadinayo inaan gooni ula fadhiisanno laakiin marka koowaad dawladdu dadaalkaasi waddaa madaxweynuhu shalay wuxuu soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda sbiij uu dadka soomaaliyeed iyo adduunkaba kula hadlayo oo ugu baaqayo in arrintani naga tan weyn tahay arrin naga tan weyn alniino iyo daadadka gobollada koonfureed iyo bartamaha soomaaliya intooda badan saameeyey adduunka in qaar ka mid mida ah nala qabo afrika gaar ahaan in madaxweynuhu farriintaas diray farriintii qaybo ka midana ah inay tahay maanta meeshaan taagannahay waan u mahad celinayno mar kale dawladda raashiya waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed ilaahay inuu ka saaro oo ayagu ay noqdaan dad ayagu dadka kaloo dhibaataysan u gargaara waana noqonaynaa haddii ilaha yidhaahdo obareeshannada iyo dagaallada socda oo khawaarija lagu nadiifinayo markay ka baxdo waxaa runtii xusid mudan in doon dad ay uga soo cararayeen bu'aale oo kooxda khawaarijta labaatan iyo siddeed qofood in doontii iyadoo soo cararaysa oo khawaarijta ka soo carraraysa inay gadoontay ayagoo u gurman karana inay u gurman waayeen oo shan siddeed iyo labaatankii qofood oo carruur iyo islaamo iyo waayeelih ku jiraan iyo dad waayeelih inay biyahaas ku dhinteen waxaan arkaynay kooxa khawaarijtaoo igu sawir isku sawiraya dad biyo ay ka soo saarayaan laakiin waxaa dhacday wiiggii la soo dhaafay in arrintaasi bu'al ay ka dhacday oo xogtaas ina soo gaartay kooxahaas kuwaasna carruurtoodii bay ahaayeen ay qaadqaadayeen iyo islaamahoodii ayay qaadqaadayeen laakiin shacabkii soomaaliyeed oo qarqanaya oo biyo ku dhex jira oo dooni la gadoontay inay ku qoslayeen rabayna inay inta ka soo baxaan meelaha dawladdu ay ka taliso oo deeqaha la gaarsiinayo Eh, ay gaarayaan inay dadkaasi soo gaaraan xogtaasoo rasmiga laaya kooxahaasi waa kooxo dhinac kastaba bini'aadamnimadii uga dhammaatay oo ay tahay in dalka laga xoreeyo dowladda soomaaliyana arrintaasi horey u gashay waana lagu sii soconayaa deeqdaanna waxay wax weyn ka tari doontaa inay yarayso culayska dadkeenna saaran marka mar kale waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo waa soo kala saxiixanaynaa munaasabad lagu kala saxiixanayaa jirta oo aan aadayno waxaan rabaa inaan safiirka oo muddaday weygaan nala joogay inaan u mahadceliyo dawladda ruushiya raashka iyadana aan uga mahadcelinno waxaan rabnaa adduunkana inaan ugu baaqno inay furan tahay cid kasta oo wax soo gaadhsiinaysa xaaladda adagoo dadka soomaaliyeed ay ku sugan yihiinna ciddii kala qayb qaadata inaysan dadka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliya aysan laawi doonin waad ogtihiin turkiga markii ay dhaceen abaarihii xoogganaa iyo gurmadkii ay soo fidiyeen in ilaa iyo hadda qalbiga soomaaliya ay ku yaalaan sidaasi la mid mida dawlad kastoo noo soo gurmad sidaasaa dadka soomaaliyeed u soo dhowaynayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin codkaasaad maqlayseen waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi oo kaga mahad celinaya dowladda ruushka gurmad iyo gargaar ay u soo dirtay dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee la daala dhacaya xaaladaha nololeed ee adag ee ka dhashay robabka deerta ee ka da-ay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana wasiirku ka xukuumad ahaan ugu baaqay hay-adaha kale ee caalamiga iyo dowladaha kaleba inay taageeraan dadka soomaaliyeed ee ku jira xaaladaha adag weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k nn waad nagala socotaan dhegeystayaal ku barnaamijka kulanka la ururka xamaas iyo israel ayaa mar kale isku afgarteen marka hal maalin dheeriya in lagu daro heshiiskii xabajoojinta ay hore wada gaareen oo saacadii u dambeeyey soo idlaaday waxay isku afgarteen in maalin dheeriya lagu daro dadka rayadka ee khaza ku noolna waxay wajahayaan xaalad adag iyagoo walaac ka qaba waxaa dhici kara maalin kadib marka uu dhammaado wakhtiga xabajoojinta ay dhinacyadu ku heshiiyeen waxaana jirtay in shacabku ay quuldareynayeen inay helaan xabajoojin wakhti dheer si ugu yaraan rajada iyo nolosha marinka khaza usoo noqoto dadkuna ay u dareemaan nafis maadaama muddo kontan maalmood ah ay magaalada khaza ku socdeen duqeymo xoogan oo ay geysanayeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxaa la leeyahay maalin dheeriya ay ka shaqeysay dowladda qatar in lagu daro ee marka la eego heshiiskii xabajoojinta iyo maxaabiis dhaafsiga ay hore u wadagaareen dhinacyada israel iyo xamaas afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qatar oo lagu magacaabo maajir al ansari ayaa u sheegay warbaahinta in dhanacyadu ay isku afgarteen kalana shaqeeyeen in markaa xabajoojin maalin dheeriya lagu daro heshiiskana uu sidiisii ahaado oo shuruudii hore la raaco maxaabiis dhaafsiga iyo xabad joojintuna ay sideesii ahaan doonto hase ahaatee waxaa la leeyahay shacabka ku nool eh, gaza waxa ay wajahayaan xaalad aada u adag waxayna ay walaac ka qabaan waxa dhici kara saacadaha heshiiska ka dhiman ama maalinta ka dhiman markii ay dhammaato taa oo la aaminsan yahay in ciidamada yahuuddu ay dib u bilaabi doonaan weerarada iyo duqeymaha ay ka geysanayaan marka la eego gaza iyadoo muddo konton maalmooda ah khaza ay markaa ku noqotay meel lamadagaan burbur xooglena uu soo gaaray markii haatan maalmihii u dambeeyey xabajoojintu dhaqan gashay waxaa u suura gashay warbaahinta inay tagaan gaza muuqaalo laga soo duubayna waxa ay muujinayeen burburka baaxadale ee soo gaaray gaza oo dadku ay dareemayaan in markaa weli xaalad adag ay ka jirto maadaama dadku inta badan ay deegaansanayeen markaasi goobaha iskuulada qaramada midoobay iyo xarumaha hay-adaha qaramada midoobey ay ku shaqeeyaan halka ay shacabku gabaad ka dhigteen maadaama meel kale aysan noloshooda ku aamineyn oo duqeymaha yuhuuddu aysan waxba xiriirhayn meel walbana lagu duqeynayo dadka rayidka ah dhinaca kale ugu yaraan saddex ruux ayaa geeriyootay lix iyo dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii laba ruux oo hubeysan ay weerar ku qaadeen qeybo ka mid a ah, magaalada halka laga soo galo qudus ee dhulka iyo xoogga ku haysato yahuuddu ay dadka falastiiniinta leeyihiin waxaa sidoo kale la dilay labada ruux ee weerarka soo qaaday ee hubeysnaha oo weerar ku qaaday meel markaa laga raaca gawaarida baska ay soo istaagaan gawaarida dadweynaha waxaana markaasi lasoo wariyey in labada nin oo qoryo watay oo hubeysnaha ay rasaas oo daka qaadeen dadkii taagnaa goobta intaa kadibna ay u suura gashay ciidamada yuhuuddu inay toogtaan mar dambe hase ahaatee saddex ruux ayaa geeriyootay lix iyo dhaawac ayaa soo gaaray sideeda ruux oo kamida ah kuwa dhaawacmay ee lix iyo waxay qabaan dhaawacyo halisa ah, waxaana la geeyey goobaha caafimaadka dhinaca kalena waxaa laleeyahay dagaalyahanada ururka xamaas waxay quldaraynayaan xabajoojintu inay noqoto mid rasmiya ah oo muddo dheer dhaqan gasha waxaase jirta marka la eego inaysan suuragal ahayn haatan inaysan ka fakarin ururka xamaas inay aqbali karaan ciidamada yuhuuddu inay xabajoojin rasmiga sameeyaan afayeen u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas ayaa warbaahinta u sheegay inay markaa qorshahoodu yahay inay ka shaqeeyaan si in xabajoojin rasmiya la gaaro si waqti loogu helo in laga soo kabto dhibaatada ka dhalatay dagaaladii dhexmaray dagaalyahanada ururka xamaas iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda oo muddo konton maalmood ku dagaalamayay qeybo kamid a ah gaza dhinaca kale ciidamada yuhuuddu waxa ay diideen inay dib u soo celiyaan meydadka saddex ruux oo kamid ahaa ciidamada ururka xamaas oo lagu dilay duqeymo diyaaradeed sarkaal sare oo u hadlay xubnaha dagaalyahanada ururka xamaas oo lagu magacaabo moxamed nazal ayaa u sheegay warbaahinta aljaziira in ciidamada yuhuuddu ay diideen inay dib u soo celiyaan meydadka saddex ruux oo falastiiniyiina oo markaasi eh, oo ay dileen dagaalyahanada ururka xamaasna ka tirsanaa kuwaasoo lagu dilay duqeyn waxaynu diyaar u nahay in aynu wareejino maxaabiista aynu ka helna israa'el balse dowladda israa'el iyadu waxa ay diiday xitaa dadka dhintay meydadkooda inay dib noogu soo celiyaan ayuu u sheegay warbaahinta al aljaziira maxamed nazal oo ah sarkaal sare oo u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas wuxuu intaa ku daray inay isku dayi doonaan inay markaa ka shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa xabajoojin rasmi ah oo ka dhaqan gasha gaza si dadku ay u soo kabtaan waxaan u maleynayaa qorshuhu waa inaan ka shaqeynaa in xabajoojin waqti dheer la gaaro waxaynu si adag uga shaqeyn doonaa inay dhaqangal noqoto xabajoojin rasmi ah oo joogto ah ma muuqato in israa'iil ay haatan danaynayso inay xabajoojin aqbasho balse waynu isku dayi doonaa ayuu u sheegay warbaahinta al aljaziira moxamed nazal oo ah sargaal sare oo u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas waxaa la aaminsan yahay in xamaas ay quldaraynayso in xabajoojin rasmiya la gaaro oo joogto ah walow ra-isul wasaaraha benyamin netanyahu uu sheegay in qorshaha uu yahay inay dib u bilaabaan duqeymaha iyo dagaalada ay ka wadaan gaza ciidamada yahuuda uu sheegay inay doonayaan soo afjaraan guud ahaan dagaalyahanada ururka xamaas dhinaca kale wariyaha aljaziira uga soo warama qeybo kamid a ah gaza iyo deegaano kaleba oo xaafadaha khanyuunis kamid a ah iyo koonfurta gaza waxa uu ku waramayaa in burbur xoogle uu soo gaaray dugsiga lagu magacaabo alfukhaari school ee ku yaala qeybo kamid a ah haza waxaa laleeyahay waxaa haleeladu qeymaha ciidamada yahuuddu ay ka wadeen haza waxaana soo gaaray burbur baaxad leh iskuulkan oo dhowaan la dhisay ayaa waxa uu ka mid ahaa iskuulada ugu waaweyn ee ku yaala koonfurta magaalada gaza waxaana burburiyey duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu ay ka sameynayaan marka la eego gaza muddo kontor maalmoodna ay ka wadeen dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken waxaa leeyahay waxa uu ka qeybgelayaa kulan xubnaha golaha wasiirada yuhuuddu ay yeeranayaan uu guddoominayo benyamin netanyahu waxaa leeyahay waxa uu mar kale blinken xoojinayaa in mareykanku taageersan yahay in ay isdifaacdo eh, markaa yuhuuddu isdifaacaan xaqna u leeyihiin inay difaac nafsi sameeyaan taana ay markaa uga hadleen qodobada ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada ee eh, dhanka kale xamaas saraakiil silsilo u hadashay waxay u sheegeen wakaaladda wararka a f b in toban ka mid ah israa'iiliyiinta lasii daayay maanta kuwa oo ka mid ah xubnaha maxaabiista ee gacanta ay ku hayeen dhammaan waa ay nool yihiin waaynu sii deynay waxaynu ku wareejinay hay-adaha ka shaqeynaya dhexdhexaadinta iyo maxaabiis dhaafsiga ayuu u sheegay warbaahinta aljaziira sarkaal sare oo u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas iyadoo oo saacadihii ugu dambeeyana ay inta badan sii daayeen dhinacyada maxaabiistii ay kala haysteen sidaas oo kale xubno afartan ku dhow oo falastiiniyiin ay sii daayeen ciidamada yahuudu iyadoo xamaasna xubnihii ugu dambeeyey ee heshiiska qorshiisu uu ahaana ay markaa marka xabajoojintii iyo heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ay dhaqangeliyeen dhinaca kale wasaaraha wadanka isbaanishka pedro sanchez waxa uu leeyahay waxa ay sameynayaan ciidamada yahuuddu ayna ka sameeyeen gaza waa wax markaa jebinaya shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah ee ilaalinta xuqulisaanka iyo sharciyada caalamiga ee dagaalka waxaana loo diiwaangelin karaa ayuu yiri dembiye dagaal muuqaalada marka la eego gaza ka imaanaya waxa ay muujinayaan kuwa markaa khatar badan muujinayana in xasuuq uu ka dhacay khaza ayna jebisay israel sharciyada caalamiga ah ee xuquul insaanka taana ma aha wax la aqbali karo ayuu warbaahinta u sheegay bedro sanchez ra ee wadankaasi isbaanishka oo si adag uga hadlay marka la eego khasaaraha ka dhashay duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay ka sameeyeen gaza iyo sidoo kale khasaaraha baaxadda le ay soo gaaray dadka rayidka ah marka aynu aragno waxa ka dhacay khaza ma aha wax la aqbali karo waxay muujinaysaa runtii in arintaa ay tahay mid khatar ku ah xuquuqda xuquuqul insaanka iyo bini-aadamnimadaba ayuu u sheegay t v e warbaahinta lagu magacaabay ee laga leeyahay dadka dalka sbaanishka pedro sanchez waxa uu markaa sheegay in xasuuqa khaza ka dhacay ee muujinayso in israel aysan waxba xiirin ina marka dadka rayidka ah iyo dhinacyada hubaysan ay la dagaalamaya aysan markaa kala saarin waxa ka dhacay khaza waa xasuuqaan loo meeldeyin waa in la ilaaliyaa marka la joogo goobaha dagaalka dadka rayidka ah taama aysan sameyn israel waxay xasuuqeen kumanaan kun oo haween iyo caruur iyo dhalinyaro ah iyo qaarkood caruur aan qaan gaarin oo ku nool marinka khaza ayuu u sheegay warbaahinta pedro sanchez wasaaraha wadankaasi isbaanishka ma aha waxa la aqbali karo in dunidu idil ay ku taageeraan in la baabi'iyo dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta ayuu hadalkiisa ku daray waxaa la aaminsan yahay inay tahay hadalkii ugu adkaa ee uu ku hadlo mas-uul ka tirsan xukuumadda isbaanishka tan iyo markii ciidamada yahuuddu ay bilaabeen weerarada iyo duqeymaha aan loo meeldayin ee ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta tan iyo markii uu bilowday iskahorimaadka iyo dagaalka u dhexeeyey ciidamada yahuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xamaas dhinaca kalena hogaamiyaasha caalamku siyaabo kala duwan ayay uga falceliyeen geerida ku timid henry kisenga oo ahaa nin ku guuleystay abaalurinta nobel briska loo yaqaano waxa uu ahaa diblomaasi sare oo mareykanka ka shaqeeyay siyaasaddiisa in badan waxaana uu dhintay isaga oo boqol sano jira ninkan lagu magacaabo henry kisenga waxaa leeyahay waxa uu taariikh ku lahaa marka la eego mareykanka iyo guud ahaan caalamkaba isagoo ixtiraaqay soo saarana siyaasado kala duwan oo mareykanku uu uga gudbay xaalado adag oo uu ku jiray tan iyo dagaaladii sokeeye iyo dagaaladii dunida ka dhacayba marka dalalka caalamka ayaana siyaabo kala duwan oga hadlay geeridiisa waxay aaminsan yihiin in ninkan uu taariikh badan ku leeyahay marka la eego mareykanka iyo guud ahaan siyaasada reer galbeedkaba maadaama uu wax badan ka qoray arrimaha siyaasadda cilmibaaris ka sameeyey sidoo kalena in mareykanku horumarkan balaaran uu gaaro uu qeyb ka lahaa marka la eego horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda oo la aaminsan yahay inuu wax badan iyo door badanba ku lahaa ninkan lagu magacaabo henry kisinga madaxweynayaasha mareykanka shiinaha canada wasaarahooda justin trado iyo madax kale oo caalamka uu kamid yahay hogaamiyaha jarmalka olaf scolas iyo madax kale oo kala duwan duwanayaana waxa ay sheegeen in markaa ay aada uga xun yihiin geerida ku timid master henry kisinga oo ahaa nin ku guuleystay abaalmarinta nobel briceka sidoo kalena lagu xasuusto inuu wax badan ka qabtay arrimaha isbeddelka siyaasiga ee mareykanka ka dhacay oo isagoo markaa boqol sano jira geeriyooday weli barnamij kulanka adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystaan aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii ina ken keen haye gaadho intaad guntato dadaasho aqoontaasad kaaga guuso uguulo caqligiyo garaadka uguur cilmi waxaad ka gaadho intaad guntato dadaasho aqoontaasad kaaga guuso duniyo baadhaanuu sheegay kabaa'iir guridi weye duniyo baadhaanuu sheegay kabaa'iir guridi guniyo baadhanuu sheegay gabaa hiir gurigii weyn

ratiya cudur noo bislaanay adahadka adaa reerko inaga guba noo raadnay dasihiniyo gogolba weynay ratiya cudur noo bislaanay adahadka adaa reerko kala guursa islahaaye qadaad garabiga weyday ku kala guursa islahaaye qadaad garabiga weyday ku kala guursa islahaaye qadaad garabiga weyday waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garasha yeelo waxaa gabay aabbahoode xilguda oo garasha yeelo reer gabagaba hobo xumahado waxaa gabay aabbahoode

gudahaani gunta reer laga dhisaaye waxay gasho hooyadoodna caruurta laga gataaye talad waa guud ahaani gunta reer laga dhisaaye waxay gasho hooyadoodna caruurta laga gartaaye asaagood gaarin dhashaad ku gartaadisaaye asaagood gaarin dhashaad ku gardaadi saaye bal maxaad noo gabagabaysay bal gaadhin dhashaad ku gardaadi saaye casaagoodinaani gaadhin dhashaad ku badbaadisaaye bal maxaad noo gabagabaysay

inkastoo ad kala kugu gado oday iminka carab ugu garodhay inkastoo ad kala kugu gado oday iminka carab ugu garodhay inkastoo ad kala kugu

waxaa gabaya baxoode xadguda oo garashaan yeelo waxaa gabaya baxoode xadguda oo garashaan yeelo heestii bal maxaad inoo gebagabaysay oo ay ku luqeynayeen fanaaniinta cabdiqadar xasan laari iyo sidoo kale binti cumar ayay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka ay heedeyse kale iyo ruxna kale inoo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale waxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha kooiyo tobanaad ee nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol soddon iyo afaraad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo kow iyo soddon cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii qarax xoogan ayaa ka dhacay kontaroolka laga soo galo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi oo dhaca aduleedka magaalada iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen in ka badan toban ruux maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii burcadbadeed soomaaliya ayaa markab laga leeyahay dalka gariiga ka afduubtay meel ka baxsan xeebaha soomaaliya iyadoo markabkaasi uu shidaal u siday dowladda maraykanka maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo tobankii qarax ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay xarunta villa baydhaba ee magaalada muqdisho oo xilligaasi ay deganaayeen askar ka mid ah kuwa dowladda iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada dowladda maanta oo kale sanadii labadii kun shan iyo tobankii ra-iisul wasaarihii soomaaliya ee xilligaasi cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ku guulaystay inuu heshiis nabadeed dhex dhigo maamulada puntland iyo galmudug oo xilligaasi maleeshiya taabaxsan ay ku dagaalameen magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol siddeetan iyo labadii ingiriiska iyo maraykanka ayaa wada gaaray heshiis lagu soo afjarayo colaadii u dhexaysay labada dhinac iyadoo markaasi ingiriisku aqoonsaday madax banaanida maraykanka maanta oo kale sanadii kun siddeed boqol toddobaatan iyo labadii markii ugu horreysay taariikhda ayaa waxaa wada ciyaaray xulalka qaranka scotland iyo ingiriiska ciyaar caalami ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddoba afartankii ciidamo falastiiniyiina ayaa weeraray gawaari ay la socdeen rakaab yuhuud ah iyada oo weerarka uu ku soo aaday maalin un kadib markii qaramada midoobay ay soo saartay qaraar dhulka falastiin lagu qaybinayo islamarkaana lagu dejinayo qoysas yuhuud ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii in ka badan saddex boqol toddobiyo toban ruux ayaa ku geeriyootay duufaanta saykalon oo ku dhufatay xilligaasi qaybo ka mid ah wadamada hindiya iyo bangaladesh ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii madaxweynihii maraykanka ee xilligaasi billy clinton ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykan ah oo booqasho ku taga dalka waqooyiga airelan guud ahaanna waa egintaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay ifraa axmed xuseen oo la socodsiinaysay xubintii maantoo kale waxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka diyongrada ruushka ayaa waxay duqeymo ka fuliyeen qeybo mid a ah wadanka ukrein iyadoo markaa duqeymaha ay ku bartilmaameysadeen deegaano iyo dhismayaal ku yaala qeybo kamid a ah gobolka doneski toban ruux ayaa dhaawacmay iyadoo sidoo kale la aaminsan yahay khasaaruun intaa ka badan yahay oo laga yaabo inay kordhaan sida ay sheegeen saraakiisha xukuumadda ukrein welina waxaa sii socda weerarada iyo dagaalada u dhexeeya dhinacyadan ee ka dhacaya bariga wadankaasi ukraine gaar ahaan gobolka doneski saacadii ugu dambeeyey waxaa duqeymaha ay markaa saameeyeen deegaano badan oo ku yaala bariga wadanka ukraine gaar ahaan gobolka duniska iyadoo ilaa haatan la diiwaan diiwaangeliyey dhaawaca toban ruux oo ay ku jiraan afar caruur ah iyadoo xubno kalena ay ku dhaawacmeen isla gobolkaasi duniski sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka ukraine ihor kilimenko oo warbaahinta la hadlay xushaca ka qaaday in markaa ay haatan markaa diiwaan geliyeen marka la eego dhaawaca dad rayada ah oo ay ku jiraan caruur iyo haweenba wuxuuna sidoo kale sheegay in qaarkood dadka kale laga baadigoobayo dhismayaal burburay uu sheegay inay saameeyeen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha daroniska aan duuliyaha lahayn ee milatariga ruushku oo bartilmaameedsanaya deegaano ay dad rayida degan yihiin waxaa muddooyinkii u dambeeyey sii kordheeyey weerarada iyo duqeymaha tooska ah ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee milatariga ruushka ay ku beegsanayaan gobolka doniski oo dagaalo xoogan ay ka socdaan halkaasi oo isku dayaan ciidamada wadanka ukrein inay weerar ogaalisa qaadaan si ay ugu suuro gasho inay markaa dib u qabsadaan magaalada ruushka dhankoodu waxa ay sheegeen inay markaa ka hortageen dronis ay ukrein lahayd oo qorsheynaya inay weeraro ka geystaan gudaha wadankaasi ruushka dhanka xadka iyadoo oo markaa ay sheegeen inay ka warheleen sirdoonkood inay ogaadeen arrintaa ayna soo rideen dronis aan duurya lahayn oo ukrein laftirkeeda leeyihiin kuwaasoo qorsheynaya inay markaa weeraro toosa ka fuliyaan gudaha wadankaasi ee ruushka waxaa la aaminsan yahay in dhinacyadu ay markaa qorsheynayaan marka la eego midba midka kale inuu dib u qabsado deegaanada ay gacanta ku kala hayaan labada dhinac waxaana markaa la aaminsan yahay in dhammaan marka ay ka saman yihiin militariga ruushka iyo ba mid waliba inuu sheeganayo guulo iyo horsocod ku aadan deegaanada haatan ay kala haystaan walow madaxweynaha ukrein valadimir zelenski uu sheegay in dhowaan ay qorsheynayaan inay dib isu abaabulaan ciidamadooda weerar rogaal celisan ay qaadaan si ula wareegaan deegaano badan oo ka maqan gacanta milatariga wadanka ukrein oo ay gacanta ku hayaan kuwa ruushka dhinaca kale dibadbaxyo xoogan ayaa ka dhacay qeybo badan oo kamid ah caalamka dalalka ku yaala iyadoo kumanaan kun oo ruux isugu soo baxeen deegaano iyo magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalalka caalamka waxa ay markaa muujinayaan maalin caalami ah oo ay u muujinayaan garbistaag iyo midnimo ee dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah ee la daalaa xasuuqii xasuuqa dhibaatada ay ku hayaan militariga wadankaasi yahuuda oo muddo konton maalmooda ka badan duqeynayay khaza waxaa sidoo kale ay cambaarinayaan dhibaatada khaza ka socota iyagoo u yeeraya caalamka inay farageliyaan arrimaha falastiin isra lagu cadaadiyo inay xabajoojin rasmiya ka dhaqangeliso gaza dibadbaxyadan waxaa isugu soo baxay kumanaan kun oo kamida ah dadka ku nool qeybo kala duwan oo caalamka ku yaala meelaha laisugu soo baxay waxaa ka mid ah magaalooyinka manila tunis tehran karaaji beyruut xaraare tokyo stockholm london johannesburg queenson city milan iyo deegaano kale oo ku yaala dalalka caalamka wadamadan ay dadku isugu soo baxeen waxaa ka mid ah philibiin lubnaan iyo dalal kale oo ay jabaan ka mid tahay sweden ingiriiska koonfur africa iyo talyaaniga ayaa ka mid ah iyo sidaasoo kale hindiya iyo magaalada tunis ee wadanka tunisia waxa ay inta badan dadkan dalbanayeen ayna wateen boorar ay ku qoran yihiin waa in dadku ay helaan midnimo waa in la helo markaa falastiin inay nabad ku noolaadaan xaqna u leeyihiin dadkoodu inay markaasi nabadgelyo ah u noolaadaan kana nabad galaan dhibaatada ay ku hayaan yuhuudda waxa ay markaa u yeerayeen midnimo iyo wadajir garbistaagna ay u muujinayeen dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee la daaladhacaya dhibaatooyinka ay ku hayaan ciidamada yahuuda waxaa duqeymaha ciidamada yahuuda lagu dilay in ka badan shan iyo oo ruux oo falastiiniyiin ah lix kun ruux oo kamid ah dadka dhintay waa caruur iyadoo oo sidaas oo kale afar kun oo kamid ah dadka duqeymaha ku dhinteen ay haween yihiin sidii laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin dadkuna waxa ay wajaheen mid ka ah xaaladii ugu adkaa ay soo maraan muddooyinka ugu dambeeyey falastiin gaza oo godoonsaneed muddo ka badan shan iyo toban sanana waxa ay gashay mid ka mid a ah xaaladii ugu adka taariikhda falastiin marka la eego tan intii ay godoonka ku jirtay iyo khasaaraha ka dhashayba dhibaatooyinka iyo weerarada ciidamada yuhuuddu ay ku qaadeen khaza iyadoon awalba haysan xornimo badan dhaqdhaqaaq badanna aanu ka jirin wax welibana ay gacanta ku hayaan yuhuudda haddana waxaa loogu daray duqeymo aan loo meeldayin oo ay ku bartilmaamaysanayeen ciidamada yuhuudda si kastaba ha ahaatee boqolaal kun oo ruux ayaa waxa ay isugu soo baxeen marka la eego magaalooyin badan oo caalamka kamid a ah, oo ay ka mid yihiin johannesburg london tokyo karaji tehran iyo beyruut iyo harare iyo tokyo iyo sidoo kale magaalooyin kaleba waxaana ay dalbanayeen dadku in la helo in qaramada midoobay ay markaa xabajoojin rasmiga ka dhaqangeliso haza markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalaban waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalmaanay war ma haysiine maalmahan aroosyadii soomaalida abdhayd ay noqdeen oo waa la casriyeeyey haddaad ogaa jirteen keliya aroosya laga daara heesihii jacaylkii iyo aroosyada hadda waxaad arkaysaan aroosyo heese wadani ah kuwa dagaal ah iyo kuwa ajaanib ah ka shidan yihiin markii igu dambaysayna waxaan arkay aroos rag iyo dumar wixii joogay ay ku jaasayaan hees carabi falastiini ah oo waddani ah waxayna lahaayeen calaa axadi calaa diini calaa ardi taqaaqiini ahli ana afdiihum ana dami falastiini haddahe waa lala jaasayey nakacay liigaa nakacay yahuud falastiinka joog yahuud falastiinka joog yallahayana war maxaad ula yaabaysaan arooskaas anugu waxaan arkayey mid ay ka shidan tahay hadduu gurigiinnu bahay hadduu gabalkiinnu dhacay haddaa ciribtiin la goyn war nin macawisleyo aroosaaya ayaamihii dagaalku socdaba arooskiisa waxaa laga shiday erya erya erya erya war sootii la ohan jiray ladnaan kuwara labadii isjeceele liibantee ahaada goormaa sida tan loo rogay urbow anigu hadda waxaan maqlahayey ah. aroosay ka daaran tahay ah. nacabka derbiyada ha jiiro aryaadhaha arooskii la dhihi jira miyousan ahayn ah. arooskeenna mulawiille goormaa sidaan wax loo gediyay war hawsha hadda waxay maraysaa calaa axdi calaa diini calaa ardi war-iisul wasaare xamse maheysine wuxuu yidhi xamaas oo uraxa qudirirah war-isul wasaare waa kismaayo meeshuu ka hadlaya wuxuu yidhi wejiga labaad ee dagaalka shabaab mar dhow ayuu bilaabanayaa dhinuun koonfur galbeed allah kugaleeliya allow galbeedka hiiraan ma xariga looga jara inaad ra'iisul wasaaru dhanka somalilan muxuu ka yidhi bo dagaalka buala ma wejiga afraad buu noqonaya maseke saddexaad war warka waa iga dhex gasheen ra'iisul wasaare wuxuu yidhi dalka in la xoreeyo waa waajibna saaran dowladdana ka go'an awood ahaan iyo qorshe ahaanna waa u diyaarsanna dad badan baa isweydi weydiinayayuu yiri raisul wasaaruhu ah. dagaalka waxaa kiyeye ah. waa fatahaadaha iyo daadadkii dalka ka dhacay haddana gurmadka shacabka loo fidinayo iyo dagaalka waa isku dhex wadaynaa buu yidhi galantoona bi'ii baadaa ka gaadana toona beeka ema ka gaadaneerey ra'iisul wasaare xamsan waxaa kalou yidhi eh. mar dhow dalka waxaa soo gaari doona eh. gurmad loogu talagalay eh. dadka ay saameeyeen fatahaadaha markuuna soo gaarana dalka oo dhan waa ku filan yahay somalilanna mala gaarsiinayaadee iinka fadhaawtii iigu sawirta halka ilaaliyoymayn ari waay ra'iisul wasaaraha warkalamaana war ma haysaane dekedda magaalada muqdisho waxaa soo gaadhay marka ruushka laga soo diray oo sida shixnad dhan shan iyo labaatan kunoo tan oo qabadi gargaara ah wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiiq baa la wareegay maraakiib kalena waa soo socdaan baa layidhi warkalamaanay war ma haysiine suuqa ee bakaaraha waxaa kormeer ku tegey taliyaha nabad sugidda mahasalaad oo dukaamada qaar halhal u galay ganacsatada iyo shacabkana ka waraystay ammaanka iyo siday xaaladda u arkaan meelaha qaarna waxaa ka daarnayd xamar seef waaye see waaye ragga buuqa wado yaa waaye waxa loo dhimanaya dheef waaye war waxaa kaloo ka tagtay ah. soo shida beybi shar iyo khayr aryaadhaha waxaa loo dhimahaya dheefo ayaan ku keenaya waxaa kaloo la yidhi ah. hadaal riiqiiso hon hagaag sanayn baadnaahunguuridoon ah. hadal riiqiiso hon hagaag sanayn baadnaahunguuridoon galmaale waxaa la yidhi dhulka iyo arladaba eebbahay dhab ugu noolaada oo dhaqankiinna toosiya haddaan dhihi lahaa maanta dhibka qaar ku naxoon fidnada dhaafin baa jira war kalamaanay warmaysiin taliyaha booliiska gobolka banaadir macalmaadi ku taabtiin shaandhadaana dugsi furday waliya ah. war madaxda qaranka in la aflagaadeeyo waa dembi xoriyatulqowlkana ka mid maaha miyuu mar kale yidhi war warka waa naga khasana taliya macalmaadi wuxuu yidhi magaalada muqdisho waxaa ku soo batay dad dhakhaatiir sheegana oon wax shaqaa ku lahayn haye dictor faraxyaal badanaa yimid miyuu yidhi <laughs> irbida hoolaal ku daraaweynaytaan dadkaba mashaalgoradaayan eray war kalamaanay war laydiinma sheegi karee maclumaad wuxuu intaa ku daray wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay koontarool iyo dabagal ku sameeyaan dadka dhakhaatiirta sheeganaya lana hubiyo shatiyadooda iyo sida loo siinayo war maclimaadi waxaa kaloo yidhi dadka xabadda wax ku dila waxaa ka khatar badan kuwa cirbadaha wax ku dila warbow buntland dadka caafimaad ka shaqeeya hadda waa la wada garanahayaa war walla weynay baryahan dadka xanuunsanaya kuwa caafimaadka qaba sidee baa lagu kala gartaa waaqlow ma waadan maqal in hore loo yidhi eh. hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa warkalmaane waxaa la yidhi eh. nin ayaa u yimid gabar meel ceel ah joogta wuxuuna weydiiyey eh. waa maxay dhagarta dumarka sidayna u badbaadin karaan waxay bilowday inay aad u qayliso ilaa ay maqleen dadkii deganaa aagga ceelka ninkii wuu nahay kadibna wuxuu yidhi maxaad u qaylinaysaa waxay ku jawaabtay waxaan u qayliyey ay dadka u maqlaan kadibna aan u sheego inaad dhibaato ii geysanaysay oo ay kuu dilaan intuu isku naxay oo wuxuu yidhi halkan uma imaan inaan ku waxyeeleeyo naftaydana la dulmiyo ee waxaan rabay keliya inaan ogaado dumarka siday dulmi u geysan karaan waxna u badbaadin karaan ujeedkayguna waxa uu ahaa inaan kula hadlo ee ma ahayn ujeeddo xun waxaadna tahay gabar qurux badan kadibna intay kacday oo ay baldi biyaha soo qaadatay ayay isku shubtay ninkii mar uu yaabay wuxuu weydiiyey sababtay sidaas u samaysay dadkii magaaladii joogay ayaa durba soo gaaray markaasay waxay tidhi dadkaygiiow ceelkan ayaan ku dhacay ninkan aad u jeeddaan ayaana i badbaadiyey markaasay dadkii ninkii u mahad celiyeen aadna ugu farxeen oo ay u abaalgudeen kadibna wuxuu weyddiiyey maxay tahay xigmadda ka dambaysa ficilkan waxay tidhi ogow dumarka haddii aad wanaajiso way ku noolaynayaan haddii aad xumaysana si fudud ay kuu dilayaan war waxaa kaloo la yidhi weligaa inta shiiday oo busaarad ku shiishay kugu soo shidantood shilin soo qaban weyday adigoo shax dhigaaya faalkaaguma sheegay dumarkaa shinti roonoo weli naag ma shaxaadday mid yar oo shidanoo yurubtaa shisha joogta ood sheeddaa ka taqaanay ma kuu soo qabta shiishku shaacir baad saahaydoo hablahaad shidhisaayood shacooda taqaanay ma la doonatay sheeko dumarkaadu u shidnayd iyo sharaftaadu badweeyo shamsadaad matashaaye shacniyaa kugu gaara sheeko maugu bilowday markii shawrku idlaaday hallee ma tidhaahday eh. shir yar baan gelayaaye eh. bal ii sheeg danahaaga inta aad yara sheexday eh. adiga oo shigshigaaya oo la shoogsanay siida iyo qaadka shilin aad ku marqaantiyo shaxaad baad ka rabtaaye naa wuxuun igu sheego sheeko ma ugu dhammaysa dabadeed ma ku shuuftay ma kuu keentay shuqaaqo xirka maysku shareertay ilee naag nin shaxaaday warxumuu shinsadaaye cay ma kuu shanjibaartay waad shaqaysan kartaaye ma iska daysid shaxaadka sheekadii ma ku koobtay shib inaad ka tiraahday sharaftaadu ahayde dibma ugu shallayday shaxaadkaad ka baryaysa shaxdan degayba maad garan wayna kaa shishaysa wayna kaa shishaysa iyo jari war kale maana jacaylaad ku wareerteen waxaan idin weydiiyey dastuurka in la dhammaystiro eh. oo doorasho qof iyo coda dalku aado eh. saamilada siyaasadu ma aqbaleen war walla weynay somalilan ururadii siyaasada beri horaa lagu heshiiyey qurba puntland siddeed xisbi baa ka jirta haddii la rabana waa lagu darahayaa waraqyaari xildhibaanada qaar waxay dhaheen eh. dastuurka duuduub loo dhammaystiro ayaan qodob qodob loo furfurin jumla jitu furata may ula jeedaan sanjibiil war dhagayaracaana lagu dara arrimo siyaasadeed ma aha war qaylada jirta iyo war xumatashiilka yaa wada aryaadaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how nimaytuu hore ku tagta ku taafaaxaydantolabaad nimaytuu hore ku tagta ku taafaaxaydantolabaad war siyaasad baad ku wareerteena waxaa la yidhi singal baan ku ogaayay heblayaa ninka siiyey tolka maa sadaqeeyey masakaa lagu dhiibay samir baan ku ogaayay maxay ii sugi weydey waylasaayiiri leyda galow maa la sancieyey oday way saniftaayo miyaa loo sanduleeyey way ka soo mileeyaday baabuurka u saaray yaa sagootiyey heedhe yaa sasooriye ka qaatay yaa baasoose sabaayey sacab yaa u tumaayey yarta yaa mariseejey heblasaan ma ahayna sixir maa la cabsiiyey soo lama odhan jacayl aan lagula wadin wakhtigaaga yuu lumin xubintii kalmaan aad maqlayseen guud ahaana waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka ood kala socoteen k nn gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luqeeya fanaanka axmed cali cigaal heystii dhada ma noqotee intaan barnaamijkan la lamidin ku kulmi doono nabadgelyo